بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب الله cilimo baabkan baabulaa'a ee cashirkeennu maanta uu yahay intaynaan baabulaaga bilaaban bal su'aalahan aynu iskala shaqayno waxaan doonayaa sheekh axmed oo dhinacaygan bidixdaa iiga muuqda sheekh axmed bal haddaa bogga saddex koob iyo labaatan sheekh soo saar saddex boqol koob iyo labaatan beyjkaa ah soo saar saddex koob iyo labaatan nacam layliska halkaa ku qoran ee layliska labaad ah waxaad noo kala caddaysaa arkaantii saddexda ahayd mid mid noogu sharax sheekh axmed waxaan u malaynayaa inuu hayo boggaah layliskiisa labaad waa bartamaha biijka ayuu ka bilowdaa sheekh istaag waxaan kaa rabnaa inaad ballayliskaa ka shaqayso si fiican laa yaktumu sira ilaa duu iqatin yaa lasoo reeba ah soo reebaynu naqaanayn la heli ka lasoo reebuhu waayo wa duu iqatin yaa lagu soo reebaa lagu soo reebuuna mee ilaabaa lagu soo reeba yaa laga soo reebaa laga soo reebe eeg waxaynu isku ogayn la soo reebe lagu soo reebe laga soo reebe yaa laga soo reeba waxaan kaa rabaa la soo reebihii waa duusiqa baa tidhi lagu soo reebihiina waa ilaabaa tidhi laga soo reebihii baan hadaba kaa rabaa yaa laga soo reebaa hadalkaa laa yaktumu sira ilaa duu iqatin sheekh maxamed caawi sheekha yaa waa axad maxduufa waa maxduuf hadalka kuma jire waa la xadfay sheekh bal sheekh axmedow hadalkaa waxaad ii sheegtaa mustanaha ilaa saddex buu hadalkiisu u qaybsami jiray saddexdaasi maxay ahaayeen kalaamku saddex buu u qaybsami jiray mustanaha ilaa saddex baan isku ogayn may saddexda horta bal sheegsheegkani midku yahay baad markaa caddayn doontaaye mustanaha ilaa saddexdiisa xaaladood ama asaaliibtiisu saddex bay ahaayeen saddexdaa bal noo sheeg taa muujaba iyo taa manfiya iyo mufaraq saddexdii haddaba kani waa midkee laa yaktumu sira ilaa duu iqa waa mufaraq wey jazaaka khayran waa caynkaa wey Eh, waxaad iga warantaa taamka maxaa looga jeedaa malmaqsuudu min atamaam waa in mustanaa minhuga la sheego iska fadhiista sheekh nacam xaggeennan nacam waa maxamed cige sheekh maxamed istaag sheekh xalaltu اlas'ilata ilaa su'aala alfiqhi waxaan ka shaqeeyey su'aaladii ilaa su'aasha fiqhiga a ah, mooyaane yaa mustanaa ama la soo reebe waayo waa su'aal alfiqhi yaa lagu soo reebaa ama aadaadkii waayo ilaa yaa laga soo reebaa oo away kii laga soo reebayey alas'ila waa sax usluubkan ka sheekee saddexdii xaaladood ee mustanaha ilaa waa midkee waa taa muujaba shukran su-aasha labaadna iigu dar waa sida aad u sheegtaye maa zurtu lmasaaraati ila alqubaa baan idhi ila alqubaaa maa zurtu maanan buuqanin almasaaraati meelaha la siyaarto ila alqubaa'a masaajidka quba mooyaane yaa la soo reeba ah halkaa waa qubaaha lagu soo reeba ila yaa laga soo reeba almazaaraat usluubkan ka warran maa zurtu lmazaaraat ila alqubaaa markaa tidhaa waa taam hee taam muujaba bal hadda u fiirso sheekh waxaa tidhi taam muujaba sow maaha waa taam manfiya iska fadhiiso shukran sheekh cali nacam mustanaha ilaa baad noo yar dul maraysaa mustanaha ilaa maxaa la icraabaayo icraabtiisu ay tahay bal intaa nooga yar warran ilaa mustanaheyga maxaa la icraabaa mustanaha ilaa maxaa la icraabaa hadduu hadalku taa muujaba yahay in la nasbiyo ayaa waajiba waa kow hadduu hadalku yahay taa manfiya labada wejiye ku jiraa waa maxay waa bedel ayaa laga bedelayaa mustanaa minhuga haye iyo in la nasbiyo oo istinanimo lagu nasbiyo waa sax weeyi xaaladda saddexaadna waa mufaraqa waa xasba xaajat alkalaam ama xasba mawqici alkalaam baa loo eegayaa waxaad ka warantaa markaa maxaa suurtagala inuu maxay noqdo inuu faacil noqdo mafcuul majruur waa sax weeye mansuubaad ma mafcuuluun buu noqon karaa muna wax kalena noqon karin mansuubaadkii o dhanna uu noqonayaa wa caynkaa shukran waa mahadsan tahay sheekh gebagabada su-aasha aan ku soo gebagabaynayaa waa sheekh maxamuud sheekh maxamuud saddex tusaale nasi oo kalaamku uu mufaraq yahay oo marna mustafnaha marfuuc la ecraabayo marna mansuub la ecraabayo marna majruur la ecraabayo waa saddex tusaale oo saddexduba waxay ku jiraan maxay kalaamka ama xaaladu waa mufaraq ama naaqis wixii la odhan jiray laakiin waxaynu rabnaa inuu marna marfuuc noqdo lasoo reebuhu marna mansuub uu noqdo marna majruur uu noqdo sheekh maxamuud nacam haa mufaraq ama naaqis labadan ebery waa laba erey oo isku macnaa mufaraq ama naaqis xaggaana sheekh yuusuf baa fadhiyo oo waxaan u malaynayaa inuu ku saacido waaye Eh, naam muxamed muxamed baa ku saacidaya haye maa dahaba ilaa caliyun waa markuu marfuuca yahay haye waa sax maa sallamtu ilaa caliyan waa markuu mansuubka yahay waa sax maa marartu ilaa bicaliyin waa markuu majruurka yahay sheekh maxamuud ma kuugu celinaa bal waxaad eegtaa sheekh maxamuud isla boga saddex boqol koob iyo labaatan saddex boqol koob iyo labaatan laa taqra' ilaa darsaka imminka saddexdii xaaladood waa midkee tusaalahaasi laa taqra' ilaa darsaka mataa muujaba mataa manfiya ma mufaraqba waa maxay saddexdii xaaladood waa mufaraq mustanu muxuu icraaban yahay nasba mafcuulin bi xabadaasaa soo qaadan lahayd haye waxaad ka warantaa maa tacallaqtu ilaa billaah ilaahay mooye wax kale anu kuma xidhni majruurkana kaasoo kale aad soo qaadan lahayd maalan marka aan doonayno inaad soo qaadato isla layliskaasi waa ka saddexaade ka labaadee ka horreeya nambarkiisa afraadee malmar'u ilaa qalbuhu wa lisaanuhu qofku waa carabka iyo qalbiga oo qudha muuqaalku waxba ma faa'iideeyo waa carabka iyo qalbigiisa iminka yaa mustanaa halkaa malmaru ilaa qalbuhu walisaanuhu qalbuhudani kolkaa maxay ecraaban tahayna saddexdaan ku weydiiyeyba cashirkeennama ku dhex jireen waaya iska fadhiisa sheekh cashirkaan bilaabanne baabullah culima waxaynu dareemaynaa cashirkeennani waa baabka baabulaaga la yidhaah laada culimmadu baab idil bay u sameeyeen laakiin waxaad ogaataa laada markaynu ka warbixinayno laada inay u baahan tahay ismi iyo khabar inay u baahan tahay laadu maxay u baahan tahay baynu nidhi ismi iyo khabar bay laadu u baahan tahay ismigana mansuub bay ka dhigan khabarkana marfuuc bay ka dhigan waa ismi iyo khabar waana sida inna wa akhawaatuha ay u shaqayn jirtay bay u shaqayni suwarka iyo qaybaha ka iman karaana ilaa laba boqol oo dhodhow ayay noqotaa luga alcarabiya marka la baadho laadu axkaamteedu axkaamta ugu badan laakiin innagu maadaama oo cashiro hore aynaan ka sii dhiganin siyaabo yar baynu u khulaasaynaynaa waxaan kuu sheegay laadu inay xaraf tahay waa kow marka koobaad laadu waa xaraf marka labaadna ismi iyo khabar bay u baahan tahay ismigeegu waa mansuub sida innada iyo akhawaadkeegaba ismigoogu mansuub u ahaan jiray khabarkeeguna waa marfuuc saddex cashirba saddex eh, sharax baynu u baahannahay markaa laada waa inaan gaar u sharxaa ismigeegana waa inaan gaar u sharxaa khabarkeegana waa inaan gaar u sharxaa saddexdaa sharax markaad hesho ayuu kuu soo bixi tusaalaha laadu ay qaadanayso waxaad odhanaysaa laa axadda jaalisun hunaa laa axadda jaalisun hunaa bal hadda tusaalahaa qor laa axadda jaalisun hunaa laa axadda jaalisun hunaa haddaan idhaa qofna meeshan ma fadhiyo xarafka hadda aynu u baahannahay ee aan sharxaynaa waa xarafkee waa laa laa baynu u baahannahay laa axadda jaalisun hunaa ismigeegiina muxuu noqonayaa ismulaa muxuu noqonayaa laa axadda jaalisun hunaa markaan idhaahdo axadda ayaa ismulaa ah khabarkeegii muxuu noqonayaa laada khabarkeegiina waa jaalisun baa khabaru laa noqonaya laa axadda jaalisun hunaa markaan idhaa laadu waa xarafkii axadana waa ismigii jaalisunna waa khabarkii hadda mayla socotiin culimo haddaba laadu qaybay u qaybsantaayoo shan qaybood ayaynu halkan ku arkaynaa oo laadu ay noqoto marka koobaad laada u horraysa waxaa la yidhaha naafiyatun liljinsi waa tan hadda aynu maanta sharxayno waxay anfidaa jinsi oo dhan iminka laa axada jaalisun haddaan idhaa waa wax axad ah oo meeshan taaganiba ma jiro hadaan idhaa laa rajula filmasjid wax nin ah oo masaajidka ku jiraa ma jiro wey ama ninkaasi ha ahaado mufrad ama ha ahaado muhanne oo laba ah ama ha ahaado jamac laa rajula fi lmasjid wax nin ah oo masaajidka ku jiraa ma jiro wey waa laadaa markaan ka dhigayno naafiya liljinsi jinsiga rag oo dhan bay anfiyaysaa ama ay daaqada ka tuuraysaa ayay inaga diidaysaa waa laada koobaad maxaa la yidhaha magaceega naafiyatun liljinsi waxaa jira culima laa labaad oo iyada naahiya la yidhahda oo ficil mudaaricuunbay gashaa laada labaad maxaa la yidhaahdaa naahiyo ficil mudaaric bay gashaayo ay jasmisaa halkay naafiyadu mubtadiya khabaray ka gelaysay oo ismiya khabaray ka qaadanaysay ta koobaad ismiya khabar bay u baahataa waa naafiyatun liljinsi naahiyaduna ficil mudaaric ay jasmiso ficilka mudaaric af soomaaligaaga u fiirso nahyiga marka laga warramayo nahyi ma la garanaysaa wax laguu diidayo ha fadhiisan ha eegin ha cunin ha hacabin waxyaabaha noocaas oo a ah wey waa laad markaa ereyga lagu gudanaya ha fadhiisan bal carabiga ku dheh waa inaad reebtaa markaa laa tajlis haye ha cabbin baldhe laa tashrab ha cunin baldhe laa ta'kul ha eegin baldhe laa tandur laadaa mudaarica gelaysaa maxaa loo yaqaanaa naahiya baa la yidhaha mudaaricay jasmisaa naahiya ayaa la yidhaha mudaaricay jasmisaa teenna horena maxay ahayd naafiya bay ahayd oo ismiya khabar bay qaadanaysay haddaba waxaad ogaataa arday halkan inta badan mas'aladani waa mas'alo ardayda ku adag weeye waxaad ogaataa laa tajlistii ayaa laba laale haddaan laa tajlis idhaayo siinka reebo waa naahiyo haddaan laa tajlisu idhaahdana waa naafiyadiiyo shuruudihii laga waayey laa tajlisu isku macno maaha maxaan isku macnaahayn baynu nidhi ereyga laa tajlis iyo iyo ereyga laa tajlisu labadaa erey isku macna maaha waa laba erey oo kala duwan macno ahaan laa tajlis macnaheegu waa maxay haddaan laa tajlis idhaa waa ha fadhiisan laa tajlisu haddaan idhaayo godana macnaheegu waa maxay waa fadhiisan maysid eeg waa war lagu siinayo fadhiisan maysid bal waxaad eegtaa haddaba laa ta'kul iyo laa ta'kulu ii kala macnee laa ta'kul waa maxay macnaheegu laa ta'kul waa ha cunin waa naahiyadii laa ta'kulu haddaan idhahay oon godana waa cuni maysid oo waa waa naafiyadiioo shuruudihii laga waayey laa ta'kulu maxaan odhanayaa laa tashrab iyo laa tashrabu yaa ii kala macnaynaya markaa laa tashrab iyo laa tashrabu laa tashrab waa maxay sheekh yuusuf macnaheegu laa tashrab laa tashrab ha cabbin haye laa tashrabuna cabbi maysid waa caynkaa weeye sheekh maxamed laa tandur iyo laa tanduru bal ka warbixi laa tandur ha eegin laa tanduruna eegi maysid waa laba erayoo kala duwan weeye maxaan odhanayaa markaa laa tafham iyo laa tafhamu maxay kale yihiin laa tafham iyo laa tafhamu maxay kala yihiin laa tafham waa maxay waa ha fahmin laa tafhamuna ma fahmi maysid wey waa caynkaa weeye haddaba waa inaan eegno culimo aan kala fahanno naafiyada iyo naahiyada inaynu kala fahanno ayaa horta fiican marka hore ta saddexaad zaa'idaa la yidhaha ta saddexaad maxaa la yidhaahdaa zaa'ido zaa'idadu waxa weeye laa aan macnaba lahayn lababa macnayno xataa diiddo laguma macnaynayo silana waa loo yaqaanaa maxaynu nidhi laada saddexaad zaa'idana waa la yidhaahdaa silona waa la yidhaahdaa lamaba macneeyo macnaba ma leh markaa aayad qur'aanay ku jirtaayoo nebi markii ilaahay uu la hadlayay ibliiska ayuu ku yidhi maa manacaka anlaa tasjuda maxaad ku macnayn allaa tasjuda eeg maa manacaka maxaa kuu diiday allaa tasjuda inaad sujuuddo hadda aayaddaa iska ilaali haddaad tidhahda allaa tasjuda inaad sujuudi weydo haddaad tidha ood ku macnayso maa manacaka allaa tasjuda ibliisow maxaa kuu diiday inaad sujuudi weydo haddaad tidhaahdo waxay ka dhigan tahay macno ahaan ibliiskuu sujuudsan yahay uuno ilaahay sujuudda iska yaradaayo kana suu leeyahay ibliiska ilaahay ma ka nase sujuuduu leeyahay mise sujuud buu leeyahay bal hadda labadan macno eega aad bay iskugu dhow yihiin dadka soomaaliga yaqaana ula taga war maxaa kuu diiday inaad sujuuddo qofka sidaa lagu leeyahay waa qofaan sujuudaynin qofka lagu leeyahy war maxaa kuu diiday inaad sujuudi weydo qofkaasina waa qof sujuudsan uuno maxay lagu haysto sujuud la'aan baa laga rabaa markaa wuu sujuudsan yahay uun haddaba laa tasjudu markaad tidhaahdo laa tasjudu eeg ma sujuudaysid maaha waad sujuudaysaa weeyi markay allaa tasjuda waad sujuudsan tahay weeyaan allaa tasjuda waa maxay waa sujuudii sujuuddii waad sujuudsan tahay wey allaa tasjuda allaa tasjuda waad sujuudsan tahay saw maaha manacada ka horraysay markaa maada wadata maa manacaka maxaa kuu diiday allaa tasjuda inaad sujuudsanaato waribli maxaa kaa hor taagan bal taa ii sheeg waxa maanici ee sujuudda kuu diidan ka kalena wuxuu noqonayaa inaad sujuudi weydo waad sujuudsan tahay uune welinaad sujuudi weyda maxaa kuu diidan bay kakalana noqonaysaa haddaba eeg aayaddaa iska ilaaliya runtii tafsiirka marka la marayo waa inuu ardaygu iyo sheekha dhig akhriyayaaba ay ku baraarugaan maa manacaka anlaa tasjuda laadaa inay maanta ay silo tahay oo adan ku macnaynaynin nafyigii iyo diidadii meelo badan bay qur'aanka ku soo aroortay laadan oo kale aayada qur'aanka ee mataqaanin qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum alaykum maxaa ka dembeeyey allaa tushriku e bilaahi shayan maxaynu ku macnaynaa allaa tushriku bilaahi shayan allaa tushriku inaydaan u shariig yeelin ma aha warlaada naafiyaha ka dhigin allaa tushriku inaad u shariig yeeshiin dhe allaa tushri eg an tushriku baad macnayni laadaasoo kale waa zaa'iday ugu jirtaa allaa tushriku ey an tushriku inaad shariig yeeshiin dhe oo waa maxay dee maa xarama rabbukum baa la akhriyayaa maxaa la akhriya wuxuu ilaahay xarrimay soo wuxuu ilaahay xarimay ma inaynaan shariig yeelinba mise waa inaan shariig yeelno ilaahay muxuu xaaraan ka dhigay ma inaynaan shariig yeelin mise inaan shariig yeelno ma taas ma xaaraan baa sheekh inaynaan ilahay u shariig yeelin bala sheekh hadda hadalkaaga u yar fiirso waxaad waxaan ku idhi ilaahay wuxuu xaaraan ka dhigay ma inaynu shariig yeello ilaahay aan cid kale garab dhignaa waxa xaaraanta laynoo diiday mise inaynaan shariig yeelin waka inaynu shariig yeelno haddaba waxyaabihii la xarimay baa laynagu dul akhriyayaae eeg allaa tushriku inaydaan shariig yeelin ha odhanin allaa tushriku waa qul tacaaluu atlu maa xarama rabbukum saw maaha wixii rabbigiin xarimay aan idiin sheegay kaalaya baa layidhi ilaahay muxuu xarimay markaa allaa tushriku inaydaan shariig yeelin ha odhan ilan shariyeelidda inaynu shariig yeeli weyne lama xariminay waaba waajibe ha allaa tushriku inaad shariig yeeshiin ayaa la xarimay waa kow waad ila fahanteen baan u malaynayaa haddaba laada halkaasoo kale dhacda maxaa la yidhaahdaa ama zaa'idaa la yidhaahdaa ama silaa la yidhaahdaayoo loo yaqaanaa waa laada saddexaad laada afraad culima ila eega muqxamaa la laada afraad laada afraad maxaa loo yaqaanaa baynu nidhi leeda afraad muqxamaa la yidhaha muqxama muqxamadu waxa weeye laa macno ahaan u joogta macno ahaan way joogtaa oo macnaheegii way shaqaynaysaa oo sidii tii horeoo kale macnaheegu maaha zaa'id laakiin waxa lagu dhex qoray laba shay oo mutalaazimayn oo islaazima xarafka jaar iyo ismiga majruurkaa bartankoogaa la gelinayaa waa sida tusaale ahaan ji'tu bilaa zaadin oo kale carabtu yidhaahdeen ji'tu bilaa zaadin waxaan imid sahayla anoon sahayba sidanin ayaan imid ji'tu bilaa zaadin sahay la'aanteed ayaan imid haddaba bilaa laadaasi macno ahaan way ugu jirtaayo dee sahay la'aan way nagalo iyadaa diidaysa sahayda laakiin waa mutalaasimaynoo ba'da xarafka jaar iyo ismiga majruurka ah barhtankooga ayaa lagu qoray waana laba shay oo islaazimaya markaa waxaa lagu qoray laba shay oo islaasimaya baa lagu qoray sidaynu arkayno laba shay oo islaazimaya ayaa barhtamahogii lagu qoray sida inoo muuqata waa bayna mutalaazimayni markaa laba shay oo islaazimayaynu ku dhex qornay muqxamataana la yidhaahdaa ta shanaad waxaa loo yaqaanaa ama laada shanaad waxay noqonaysaa naafiyatun lilwaxda waa naafiyatun waxay anfiyeysaa lilwaxda kelinimo ayay anfiyeysaa waxaa la yidhaahdaa laa waxaa jirta an jinsiga anfiyine keli anfida oo laga yaabo musanaheegu inuu musbad yahay jamaceeguna inuu musbad yahay maalan waxa weeye kaana waa akhawaatuhaayoo kaley sideeda u shaqaysaa naafiyatun lilwaxda naafiyatun lilwaxda say u baynu nidhi kaana wa akhawaatuhaa siday u shaqayn jireen oo kaley u shaqayni maxaa la samaynayaa markaa waxaad odhanaysaa laa rajulun jaalisan laa rajulun jaalisan hadda laa rajulun jaalisan hadalkaa u fiirsada kaanadu saw ka hore mubtadaha marfuuc kama dhigi jirin ka dambana saw mansuub kama dhigi jirin kolkaa laa rajulun jaalisan haddaan idhaahdo waa nini ma fadhiyo kolka yaa fadhiyay ka dhigan tahay laba ragiiwa inay fadhiyaan way dhici kartaa jamac ragii inay fadhiyaanna way dhici kartaa aduu waxdada nin qura ayaa diidan tahay markaa nin qura unbaa diidan tahay oo naafiyatun lilwaxda baa laydhaha waana ixtimaal inay jinsi anfidaa way dhici kartaa laakiin nasku ma aha shantaa qaybood bay horta laadu u qaybsantaaye bal shantaa ila eega aqsaamu laa waa laa qaybaheega waxa u horeeya waa naafiyatun liljinsi mid jinsiga anfiyaysa xukmuha xukunkeegu tacmalu way samayni camala inna inna camalkeegoo kale ayay samayn fa tansibu way nasbini alisma ismiga ayay nasbin wa tarfacu wayna rafcini alkhabara khabarkana way rafcin sida laa rajula wax ninihi cindanaa annaga agtayada maaha oo kale laa rajula waa ismu laa oo fii maxalli nasbina ila waa mufrade waa fi maxalli nasbin sababulbinaha ayay culimadu isku khilaafeen siba way wuxuu yidhi rajulkan waxa loo bineeyey litarakubihi maca laa ka tarkiibi hamsata siba wey waxa lagu yidhi inuu sababulbino noqdo iska daaye xataa sababu taxriiq buuna ahayn sababu ma aha tarkiibku laakiin waa sababulfadxo sababulfatxa wax la yidhaa weeye iminka laa rajula markaynu leenahay ka labaad waa naahiyatun xukmuhaa xukunkeegu tajsimu waxay jasmin alficla almudaarica ficil mudaaric ayay jasmin sida laa tajlis ha ku fadhiisan cala alkursiyi kursiga li'annahu munkasirun wuu jaban yahay ama wuu jabayaaye saddexaad waa zaa'idatun zaa'ido xukmuhaa xukunkeegu laa tacmalu ma samayso aya camalin wax camala ay samaysaaba ma jirto camalay samaysaaba ma jirto sida maa manacaka war maxaa kuu diiday ibliisow anlaa tasjuda sujuuda maxaa kuu diiday ilan antani waa masderiyo anlaa tasjuda masder baa laga dhalaalin maa manacaka sujuud weeye war sujuuda maxaa kuu diiday ibliis ka afraad waa muqxamatun muqxamaa la yidhaahdaa laa tacmalu ma samayso shay-an shay camala ma samayso waxayna dhex dhacdaa bayna mutalaazimayni sida xarafka jaariya ismiga majruurka ah tusaaluhu waa ji'tu waan imid bilaa zaadin sahayla aanteed ayaan imid ji'tu waan imid bilaa zaadin sahayla aanteed ayaan imid xarafka jaar waa ba'da bilaa ku jira ismiga majruurkiihina waa zaadinta ka dambeeya laabaana dhexdooda lagu qoray oo lagu kala dhex qoray shanaad oo ka ugu dambeeya waa naafiyatun lilwaxda waxay anfidaa keli ayay anfidaa xukmuhaa xukunkeega marka aan doonayno tacmalu waxay samayne camalan laysa layse oo kale ayay camalkeega samayn sida laa rajulunini kariiman sharaf ma laakiin laga yaabaa laba rag inay sharaf leeyihiin ama rag badaniba inay sharaf leeyihiin xukmu laa annaafiya liljinsi tii koobaad baan halkan haddaba sharxeega soo qaadanaynaa laada u horraysa ee jinsiga anfida xukunka ay leedahay baynu halkan ku arkaynaa waa xukmu laa annaafiya liljinsi laada jinsiga anfida xukunkeegii tadkhulu way geli cala almubtada'i mubtadaha iyo walkhabari khabarkaba mubtadaha iyo khabarka ayay geli fa tansibu way nasbini almubtada'a mubtadaha mansuubbay ka dhigi wa tarfacu wayna rafcini alkhabara khabarkana way rafcini oo marfuuc bay ka dhigi kamaa kaanat siday ahayd inna wa akhawaatuhaa inna iyo akhawaadkoodba sidii ay ahaayeen haddaba talow maxay culimmadu innawa akhawaatuha baabkeegii ugu dari waayeen oo laada markay ka warbixinayaan may innawa akhawaatuha ku daraan oo ay ina yidhaahdeen inna iyo anna iyo laakinna iyo lacalle iyo leyte iyo ka'anna iyo laa halkaa may ku daraan tiradaas oo fududaan lahaydbe waxay ugu dari waayeene laada baab gaara looga dhigay axkaam aad u tiro badan bay la gaar tahay laadu waxa ugu horreeya ismiga laadu markuu mufrad yahay waa mebni halka inna iyo akhawaadkeega ismigoogu mucrab ka yahay waqad bawaba nuxaatu nuxaadu baab bay u sameeyeen lahaa iyada baaban baab mustaqilan gooniya waa liahmiyatihaa muhiimadda ay leedahay iyo weli'annahaa iyadu tukhaalifu inay khilaafayso inna wa akhawaatihaa inna iyo kuwa la midka ah likowni ismihaa ismigeega ahaantiisa darteed mabniyan mid lagu binaynayo uu yahay calaa maa yunsabu bihi wixii lagu nasbin jiray ismiga laa marka uu mufradka yahay waxa lagu bineeyaa wixii lagu nasbin jiray waxay ka dhigan tahay haddii lagu nasbin jiray fatxo fatxaad ku binayni waxay ka dhigan tahay haddii lagu nasbin jiray kasro kasraad ku binayni waxay ka dhigan tahay haddii lagu nasbin jiray ya yabaad ku binayni wahaakada shuruudu camaliha laadani markay haddaba ismi iyo khabar qaadanayso lix shardi baa lagama maarmaana culimo laadani markay ismi iyo khabar qaadanayso lix shardi ayaa lagama maarmaana lixdaa mid ka mid mida haddii la waayo naafiyanimadii ka bixi mayse eh camalkeegii ayay waayi oo ismi iyo khabarunbayna qaadanaynin shuruudu camalihaa an takuuna waa inay tahay naafiyatan naafiyo naafiyo waa inay tahay maxaa iga baxay markaa an takuuna naafiyatan markaan ku leeyahay naahiyadiibaa iga baxday oo iyadu mudaaricayba gashaaba an yakuuna nafyuha liljinsi nafyiga iyo anfintanina waa inay jinsi tahay jinsi waa inay ku dhacaysay jinsi idil anfiyayso an yakuuna nafyuhaa aydan anfinta ay jinsiga anfiyaysaana nasan waa inuu yahay midaan ixtimaal iyo shaki lahayn labadaa shardioo la isku geeyey labaad iyo saddexaad waxdadii ayaa inagaga baxday laada waxdada layidhah ama waxdada la yidhaah eerkaana waa akhawaatu a sideeda u shaqaysa ayaa halkaa inagaga baxday afraad an yakuuna smuhaa ismigeegu waa inuu yahay mutasilan bihaa mid iyada la xidhiidhsaday ismiga laadu waa inuu iyada toos ugu xigo shanaad an yakuuna macmuulaahaa labadeeda macmuulba waa inay noqdaan nakiratayni kuwa nakira eeg ismiga iyo khabarkuba waa inay nakiratayn yihiin ismiguna waa waxay ku camal falayso o dhan baa nakiratayna ah. sidaa darteed kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allaahu markaad tidhaahdo laadan naafiyatun liljinsi markaynu ka dhigno ilaaha markaa haddaad tidhaah waa ismullaah oo fii maxalli nasbina allaahuda dambe waa khabarullaah ha odhannin ila khabarullaah haddaad tidhaahdo laadaa ku camal falay siday ka dhigan tahay soo maa wer laadani macrifada kuma camal fasho nakiruunbay ku camal fashaa an yakuuna macmuulaaha labadeeda macmuul oo ismiga iyo khabarkiihi waa inay yihiin nakiratayni waa inay yihiin labaduba nakiro shardiga lixaad allaa tatakarara laadu yayna soo noqnoqonin haddaad laa xawla walaa quwata aad aragto ilaa shan iyo sagaashan suuro ayaa ku jira kelmadda laa xawla walaa quwata dad badanoo moodaya inay icraabta iyo naxwaha yaqaaniin ayaa dadka aan aqoonta badan lahayn ama carabiga aan aqoon markay leeyiin laa xawlun walaa quwatun yidhaa way khaldameen sow dad badan kamayna anag dadka waaweyn laa xawlun walaa quwatun iyadoo leh laa xawlun walaa quwatun waxba ha ku qabsanin iyaduna waa saxe laa xawlun walaa quwatun waynu arki doonaayo kollay kutubta kaleynu ku arki doonaa biidni illaahi tacaala in wejiyo badan ayaa mas'aladan ku bannaantahay oo ilaa iyo sagaashan suuro ah <coughs> anlaa laadu yayna soo noqnoqonin baynu nidhi halkaa waxaynu kaga baxnay saddex qaybood baynu sharxayna ama aanan isku ogeyn laada waynu sharxi ismigeegana waynu sharxi khabarkeegana waynu sharxi sharixii laada ayaa halkaa inoogu dhammaaday ismigeegii baan hadda u gudbaynaa waxaan ogaanay ismigeega way nasbisaa wuxuuna u qaybsamayaa ismulaagu waa saddex qaybood aqsaamusmihaa ismigeegu qaybaha uu leeyahay aqsaamusmihaa ismigeegu qaybaha uu leeyahay kow waa mufradun mufrad ismulaa muxuu inoo noqonayaa mufrad hadda mufradkan waxaa loo yaqaanaa waxa aan mudaafka iyo shabiih bilmudaaf ahayn hadduu doono musane ha noqdo hadduu doono jamac mudakarusaalim saalim ha noqdo hadduu doono jamcu tagsiirka qaybihiisii ha noqdo hadduu doono jamac mu'anasu saalim ha noqdo hadduu doono mufradkii la yaqaanay ha ahaado aqsaamu smiha waa ismigeegu qaybaha uu leeyahay mufradun mufrad weeyi wa huwa mufradku maa laysa mudaafan waa ka aan mudaafka ahayn kow mudaaf maaha aha walaa shabiihan bilmudaafi mudaafkana ma shabaho waa laa rajula fi daar oo kale rajuladaasi waa mufrad ilayn mudaafna ma aha shabiih bilmudaafna maahe haddaba xukmulmufradi mufradka xukunkiisa yubnaa waxaa lagu bineeyaa calaa maa yunsabu bihi wixii lagu nasbin jiray wixii lagu nasbin jiray ayaynu ku binayni mas'alada qodobka labaad waa mudaafun mudaaf inuu ismigila mudaaf yahay sida laa ulaama imra'atin laa ghulaama imra'atin gabadh wiilkeed xaadirun goobta xaadirkuma aha aw eh, hadda iri xarafkii waa laadi waa laadi wataa ismigeegii waa hulaamo oo waa mudaaf oo imra'atin baa loo idaafeeyey khabarkiina waa xaadirun yucrabu waxaa la icraabaa mansuuban bilaa laada ayaa lagu nasbiyey baa loodhan maaha mebni waa mansuub oo laada ayaa nasbisay baa la odhan mas'alada saddexaad waa mushabbahun bilmudaaf inaynu nidhaahno waxaa lagu shabbahay mudaafka ayaa lagu shabbahay mudaafka lagu shabahay waxaa lagu tacriifiyaa intan wa huwa isagu maa tacallaqa bihi waa ka uu ku soo xidhmo shay-un shay oo min tamaami macnaahu macnihiisa dhammaystiraya sawaa'un waxa isku mida a kaana ha ahaada marfuucan marfuuc am mansuuban aw mansuuban ama mansuub am majruuran ama majruur waxaa la yidhaha shabiih bilmudaafka sow mudaafka mudaafun ilayhi lama socdo mudaafun ilayhigaasina sow mudaafka hore ma dhammaystirayo waxaa shabiih bilmudaafka loo yaqaanaa waa ka uu xagga dambe kaga xidhmayo wax ama marfuuca ah, ama mansuub ah ama majruur ah oo macnihiisa dhammaystiraya sida tusaalaha laa maxmuudan ficluhu madmuumun laa maxmuudan ficluhu madmuumun laa maxmuudan mid la ammaano ficluhu ficilkiisa mid la ammaano madmuumun maaha mid la caayayo halkaa u fiirso saddexda ereye ku qoran xarafka koobaad waa laa oo waa laadii aynu lahayn ismiyo khabar bay u baahan tahay ismigeeguna waa maxmuudan oo waa shabiih bilmudaaf khabarkeeguna waa madmuum haddaba eeg ismigii waa maxmuud khabarkiina waa madmuum maxaa u dhexeeya maxmuudka iyo madmuumka ficluhu oo marfuuca shabiih bilmudaaf waxa loogu bixiyey ismigan maxmuud ah waxa ka daba yimid erey uu u baahan yahay oo marfuuca sida mudaafkua mudaafuleyhiga ugu baahan yahay oo kale kolkaa maxmuud waa ismi mafcuul xagga sarfiga marka la joogo ismiga mafcuulna naa'ibu faacil buu qaataa ficluhudani waa naa'ibu faacil naa'ibu faacilkanna waxa u baahani waa maxmuud ereygan maxmuuda naa'ibu faacilka u baahan yucrabu waxa la icraabi mansuuban bilaa laada mid lagu nasbiyey isagoo ah ayaa la icraabaya halkaana culima waxaynu kaga baxnay ismigii laa ayaynu halkaana kaga baxnay khabarka bal anu gudubno aqsaamu khabarihaa khabarka laa qaybaha uu yeelanayo shantii khabarkuu yeelan jiray unbuu u qaybsami kolka shantaasi maxay ahaayeen kow khabarku mufrad wuu noqon jiray oo kelidiiba mufradku sideed qaybood hadda ah jumlo ismiya iyo jumlo ficliyaa ah waa toban jaar iyo majruur iyo daraf waa labiyo toban khabarka laa kelidii ayuu labiyo toban qaybood yahay waa mufradun mufrad sida laa rajula wax ninihi jaalisun ma fadhiyo aaway hadda khabarkii waa jaalisun taa waa jumla ismiya jumle la odhanayo jumla ismiya sida laa rajula wax nin ah camaluhu camalkiisu xaqiirun maaha mid liita wa raggaa shaqadooda lama yaso is eglaadii wataa laa rajula laa ismirajula waa fii maxalli nasbin khabarkii jumla ismiya weeyioo camaluhu oo mubtada'a iyo xaqiirun oo mubtadaha khabar u ah camaluhu xaqiir oo wada socota jumlada ayaa fii maxalli rafcin khabarulaa ah mas'alada saddexaad waa jumla ficliya sida laa rajula wax ninihi yasiiru ma lugaynayo fi suuqi suuqa dhexdiisa xarafka naasikhii waa laada ismigeegiina waa rajula khabarkeegiina waa yasiiru fi suuq jaarun wa majruur waa jaar iyo majruur mas'alada afraadna sida laa rajula waxninihi fi daari daarta kuma dhex jiro xarafka naasikhihi waa laa ismigeeguna waa rajula khabarkeegiina waa fidaar oo jaar iyo majruur ah ka shanaad waa darfun sida laa rajula wax ninihi amaama dulaabi ardaydaba hortaagna xarafka naasikhihi waa laa ismiguna waa rajula khabarkiina waa darafka amaama dulaab ah khabarkani wuu qaybsamaayoo xagga xadafka iyo xadafli'ida marka la eego qayb uu bannaan yahay in la xadfo iyo qayb uuna bannaanayn in la xadfo ayuu loo qaybiyaa yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa khabaru laada khabarkeegu biictibaari xadfihi marka xagga xadafka aan ka eegno wa cadami xadfihi iyo xadaf la'aanta ilaa maa yeli waxaan soo socda ayuu u qaybsami maa yajuusu wuxuu bannaan yahay xadfuhu in la xadfaa in la xadfaa qaybay bannaan tahay kolkaa yuxdafu lkhabaru khabarka waa la xadfi liwujuudi qariina haddii qariino la helo tadullu calayhi kutusaysa haddii la helo shay aan u deliishan karna khabarku inuu halkan ku qarsoon yahay waa layska xadfi karaa ka qowlihim oo kaleba wey laa rajula wax nin himaya ay yidhaahdeen fii jawaabi man qaala laka ninka kugu yidha hal filbeyti rajulun war guriga wax hal filbeyti guriga ma ku sugan yahay rajulun wax ninihi maxaad odhanaysaa laa rajula maxaa xadfan marka laa rajula markaan idhaa laa rajula filbeyt baa xadfan wayaraa waxay u arkaan alxijaaziyuuna culimmada xijaaziyiinta la yidhaahdaa anna haada alxadfa xadafkani jaa'isun inuu yahay mid jaa'isa oo bannaan hayru waajibin waajib inuuna ahayn khilaafan innagoo khilaafayna litamiimiyiin fa innahum nimanka tamiimiyiinta la yidhaahdaa yarowna haada alxadfa xadafkan waxayba u haystaan waajiban bayba u haystaanba maa yamtanicu xadfuhu in la xadfaa mid bay mamnuuc tahay oo khabarka lama xadfi karo falaa yajuusu ma bannaano xadfuhu khabarka in la xadfo cinda cadami qariinatin qariino marka aan la haynin qariinada oo tadullu calayhi ku tusta falow xudifa alkhabaru khabarka haddii la xadfo laa yakuunu kalaaman kalaamba noqon maayo khabarkaa la xadfay kalaamba noqon maayo lianna almukhaadaba qofka mukhaadabkaa ee lala khitaabtamayaa laa yastafiidu minhu kama faa'iidaysanayo shay-an shayna kama faa'iidaysanayo wayajuusu waxa bannaan xadfu smilaa ismiga laa in la xadfo waa xaggii ismiga ayaan haddana dib ugu noqonnay liqariinatin qariino darteed baa loo xadfi waa milu qowlihim hadalkoogoo kale laa calayka ay yidhaahdeen waa laa ba'sa calayka ba'sa oo ismigiyabaa xadfan laa calayka dushaada waxba ma aha laa ba'sa wax dhibihi calayka dushaada maaha ay laa ba'sa halkaa waxay noogu dhammaaday laada cashirkii laada ee bal hadda layliskan igala shaqeeya labadan laylis atadriib alwal layliska koobaad cayin waxaad ardayow i tustaa isma laa ismulaaga fi lamhilati taaliya qaala tacaala qaaluu waxay yidhaahdeen laa dayra wax dhibihi ma jiro innaa ilaa rabbinaa munqalibuun annagu xagga rabbigayo ayaannu u noqonaynaa sheekh yuusuf nacam ismulah ii sheeg dayra saddexdii waa midkee ma mufrad ba ma mudaaf ba ma shabiibi lmudaaf ba waa mufrad ma mebni ba mise waa mucrab waa mebni waa fii maxalli nasbin waana mebniyun cala alfatxi hadda qaala tacaala walow taraa haddaad arki lahayd id fasicuu marka ay argagaxaan falaa fawta wax baxsashaa ama tegidii halkaa ma jirto wa ukhiduu waa la soo qabtay min makaanin qariibin meel dhow baa laga soo qabtay ama laga soo qaaday waxaan doonayaa halkaa ismulaa baan doonayaa haye yaa sheegaya ismulaaga halkaa ku jira nacam waa maxay ismulaagu waa fawta saddexdii waa midkee ma mufradba ama mudaafba ma shabiih bilmudaafba waa mufrad mebni iyo mucrabna waa mebni waa fii maxalli nasbin qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyeyoo wuxuu yidhi waa saxaabi abilslaamu laa abali siwaahu ida iftakharuu biqaysin ow tamiimin abi aniga aabbahay alislaamu waa islaamnimo haddaad abtirsiintayda doonayso anigu qof muslimaanahay abi aniga aabbahay alislaamu waa islaamnimo abtirsiintayduba waa islaamnimo laa aba lii wax aabbi'ihi iima sugna siwaahu oo islaamnimada ka soo hadhay idaftakharuu markay ku faanayaan biqaysin qays ow tamiimin amase tamiimba ay ku faanayaan markay leeyihiin ree qays baa nahay ama ree tamiim baan nahay ama ree hebel baan nahay anuu waxaan jecelahay inaan ku faano islaamnimada muslim baanahay inaan idhaa ayaan jecelahay buuhi ninkaa gabayaagihi abilislaamu laa aba lii siwaahu ida iftakharuu biqaysin aw tamiimin ismullaa baan doonaya halkaa arday soo saara naam yaa waa maxay waa abi a ma abida u horaysa waa aba aba laa aba ma mufrad ba ma mudaaf ba ma shabiih bilmudaaf ba mufrad mebni iyo mucrabna war waa mebni hadduu ba noqdo waa mebni mebniyun cala alfatxi fi maxalli nasbin weeye an ibni cabbaasin ibnu cabbaas waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed ayaa yidhi laa darara wax dhibihi ma jiro walaa diraara wax ku abaalin dhib lagu abaalin karaa qofkana ma jiro laa darara walaa diraar xadiidkaa inta badan waad aragteen macnihiisa oo inta badan runtii ragga aan luqa alcarabiya aqoonta u lahayn wuu dhibaa laa darara walaa diraar marka la macnaynayo maxaad ku macnaysaa xaaji laa darara walaa diraar maxaa lagu macneeyaa bal fiirsada hadda xadiidkaa darara walaa diraar maxaynu ku macnaynaa xadiidkaa laa dararada hore waa dhib adigu aad samaynaysaa ma jiro laa darara dhib ma jiro inaad qofka dhibtaa laguu diidan yahay walaa diraarna ereygan diraari waa masder ficaaloo faacala buu ka yimidoo faacala waa abaalin waa qofku dhibay oodaadna dhibaysid laa dararada hore waa dhib qudhood adigu la qastayso walaa diraaradna waa qof intuu ku dhibay adna dhib kale adu dabamarisay oo kiisii ka badanoo dee tacadiyo oon dee ahayn jazihii aan ahayn laa darara dhib ma jiro qofka marka hore la dhibaa walaa diraara dhib dambe oo miduu kuu geystay adigu aad kaga badinaysaana ma iman karto ismullaa baan halkaa doonaynaa waa dararo iyo iyo diraara labadaba ma mufrad baa ma mudaaf baa ma shabiih bilmudaaf ba waa maxay waa mufrad ma mabni baa mise waa mucrab nacam sheekh axmed ma mufrad baa mise waa mucrab khabarradii waa maxduuf waa inagii hadda soo maraynay khabarradii inay jiraan in la xadfay khabarkii waa la xadfay waa la xadfay khabarkii mas'aladeennana oo dhan cashirkeenna waxaynu ka soo warbixinay khabarka kiyoo jaa'is loo xadfayo ayaan soo sheegnay tamiimiyiintuna waajibba ay masaa'ilka qaar ka dhigeen atadriib ahaani layliska labaad cayin waxaadi tustaa khabara laa fi alamhilati taaliya layliskan khabarkii baa laynaga rabaa inaad soo saarto qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed wuxuu yidhi laa axada axadna akhyaru kama qiiro badno min allaahi ilaahay qof ilaahay ka qiiro badani ma jiro khabarullaah baan halkaa doonayaa inaan hello culimo aaway khabarullaah waa akhyaru laa daaliba wax ardayhi filfasli galaaska kuma sugna halkaana khabarullaah baan doonayaa nacam waa filfasli waana jaariya majruub laa rajula wax ninihi amaama albeyti guriga ma hortaagna aaway khabaru laa waa amaamo oo darafa laa munaafiqa wax munaafiqihi yuflixu guul ma gaadho fi dunya walaakhira adduun iyo aakhira toona aaway khabarkii nacam yuflixu oo jumla ficliya laa mu'mina wax mu'mina iimaanuhu daciif iimaankiisu daciif ma aha maxay noqonayaan waa jumla ismiya waynu haynaa halkaana waxaynu ku haynaa tusaalayaal baynu kaga soo baxnay baabu almafcuul min ajlihi almafcuul min ajlihi ayaynu ku daraynaa culimo cashirkani aad buu iskaga fudud yahay mafcuul min ajlihi waxaad ila socotaa mafcuul min ajlihi mafcuulu min ajlihigu mansuubaadkuu ku jiraa waa se sidee talow waa taqaanaa baanu marayn mafcuulu liajlihi haddaad maqashiin magaca mafcuulu liajlihi la yidhaa horta waa masder masder ma soo dhigannay ama mafcuululmutlaq ma soo dhigannay mafcuulu liajlihigu waa masder waa kow oo maxaa haddaa cashirkii horeen masaadirta loogu dari waayey cilil masaadirta cashir baynu ku soo dhiganaye masaadirta maxaynu culima ku soo dhigannay cashar baynu ku soo dhigannay masaadirta maxaa loogu dari waayey way kala duwan yihiin waxa weeye cillo iyo sabab ayuu faa'iideeyaayoo marka mafcuulu min ajlihi aynu ka bixinayno wuxuu sheegayaa sababta ficilka loo samaynayo hadda ma fadhidiin culima ma fadhidiin hadda markaad saa u eegtiin sababta aad u fadhidiin waa maxay markaa cashir dhegaysigaa eg sababtan aad u fadhidiin baa mafcuulu liajlihi la ma aamusan tihiin sababta aad u aamusan tihiin baa mafcuulu liajlihi la anigu ma hadlayaa sababta aanu hadlayo ayaa mafcuulu liajlihi la odhanaya laydhkan ma shidannay sababta aanu shidannay baa mafcuulu liajlihiya kolka waa masder cillo iyo sabab faa'iidaynaya baabu lmafcuul min ajlihi tacriifuhu fa huwa mafcuulu liajlihigu masderun waa masder shardiga koobaad horta waa masder mucallilun wuxuu cillaynayaa ama sababaynayaa lixadain xadad iyo dhacdo ayuu sababaynayaa min hayri lafdihi lafdigiisa aan ahayn u fiirso masderun markaanku idhi shardi waa inuu masder yahay mucallilun markaanku u cillaynayaana ficil kale ayuu sabab u yahay oo min hayri lafdihi ayna isku lafdi ahayn isku lafdi ma noqon karaan isaga iyo ficilku labada lafdi ayaa kala duwanaanaya labada macnana way kala duwanaanayaan masderkii horeen soo marnayna shardi macnaha inay iska waafaqaan bay ahayd shardi macnaha iska waafaqaan ama lafdiguna ha raaco ha iswaafaqaan ama lafdiga ha iska khilaafaan mushaarikun lahu wuu la wadaagaa eeg mafcuulu min ajlihigu ficilkiisu la wadaagaa fi zamaani xagga zamanka oo waqtiga ah iyo walfaacili xagga faacilka labadaaba zabanka iyo faacilka labadaaba way wadaagayaan shuruuduhu shuruudaha laynooga baahayay mafcuulu min ajlihiga eg lix shardi ayaa lagama maarmaan ah oo mafcuulu min ajlihiga inaad ka barata ay lagama maarmaan noqonayso shardiga koobaad kownuhu masdaran waa inuu masder yahay fa kharaja waxaa baxay bilmasderi masderka naxwu qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kale huwa ilaahay alladii ka weeyaan khalaqa lakum dartiin u abuuray maa fil ardi waxa dhulka ku dhex sugan jamiican dhammaantiin waxaad eegtiin ilaahay sababta uu abuuray waxaan dhulka yaallaa waa ayo aayaddaa u fiirso sababta loo abuuray waa maa ficilkaa abuurkaa maxaa sabab u ahaa aayadda say tilmaamayso lakum innagaa sabab u ah lakum innaga ayaa sabab u ah haddaba lakum taasi waa sababtii wax loo abuuraye ma nidhaahnaa waa mafcuulu min ajlihi may odhan mayno oo maxaa diiday damiir bay noqotay lakum tiyo kumtu waa damiiro masder bay noqon weyday shardi waa inuu masder yahay waxaa sababta faa'iidaynayaa hadduu damiir noqdo mafcuulu min ajlihigii wuu ka baxayaa fa kelimatu lakum laysad masderan masder maaha wain afaadad haba faa'iidayso atacliila cillo haba faa'iidayso fa wajaba waxaa waajibay jaruhaa in lagu jaro bilaami laam in lagu jaro shardiga labaad kownuhu waxaa ahaantiisa mufiidan mid faa'iidaynaya uu yahay litacliili tacliil iyo cillo maxaa shardiya baynu nidhi haddana inuu maxay faa'iidaynayo cillo eeg hadda waad aamusantahay sababta adu aamusantaha mafcuulu min ajli waa inuu cillo faa'iidaynayo kharaja aydane waxaa baxay biqowlii hadalkayga mufiidan mid faa'iidaynaya litacliili an idhi maa laa yufiiduka aan faa'iidaynaynin atacliila tacliilka sida darabtu waan garaacay darban garaacid ereygaa darbana ma haysa ereygaa darbana masdar wuu yahay laakiin tacliil ma faa'iidaynayo ma aha mafcuulu min ajlihi iyo waa mafcuululmutlaq markaa fa darban kelmadda darban ihi laa tufiidu ma faa'iidaynayso atacliila tacliil iyo cillo ma faa'iidaynayso mas'alada saddexaad ama shardiga saddexaad kownuhu ahaantiisa weeyi mushaarikan mid la wadaagayo uu yahay caamilahu caamilkiisa fi zamaani xagga waqtiga mafcuulu min ajlihiguna wakhti buu u baahan yahay ficilka nasbinayaana wakhti buu u baahan yahay inay isku wakhti yihiin baa shardiga markaa milu qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeye cafwan kharaja waxa baxay baynu nidhi aydan biqowli hadalkayga mushaarikan caamilahu aanku idhi waa inuu caamilka la wadaago fi zamaani zamanka maa laa yushaarikuhu ka aan la wadaagaynin waa milu qowli shaacir gabayaaga qowlkiisoo kale faji'tu waqad nandat linawmin siyaabahaa lada sitri ila libsatalmutafadili faji'tu si degdega ayaan inantii ugu imid waqad nadad iyadoo siibtay ayaanu imid linawmin hurdo darteed bay u siibtay siyaabahaa dharkeegii lada sitri albaabka agtiisa ayaanugu imid ilaa libsata almutafadili ninka maalqabeenkii intuu xidho uun iyadoo xidhan baanu imid ninkan gabayga tirinaya waa nin imruulqays lo odhan jirayoo afka ka waalaa soomaalidu waxay tidhaahdaa ninna afku ka waalan yahay ninna ibtu ka waalan yahay ninna ishu ka waalan yahay bay yidhaahdeen ninkani nin afka ka waalan buu ahaa dumarka wuxuu u tudhi jiray iyo wuxuu ka xishoon jiray toona ma jirin laakiin nebi maxamed buu ka horreeyey sala allahu calayhi wasalam waa jaahiligii gabaygiisa balaaqadiisa darteed ayay culimmadu u soo qaataanoo luqa ahaan baa loo soo qaataa inan qaaliyo oo gaadhadh badan iyo ciidamo badan oo ilaaliyo loo sameeyey buu ka warbixinaya cabla ayaa la odhan jiray inantaa inantaa ciidanba ayaa loo sameeyey iyaduun ilaaliya wuxuu yidhi aniga laygama karo buu yidhi qofku hadduu qiimo leeyahayba ciidan kaste haddii loo sameeyo lagama yaaba buu yidhi in aniga lay diido waayo buu yidhi faji'tu inantaa waanu imaadaa buu yidhi waqad nadad iyadoo siibtay kelmadda nadad ah waxa loo isticmaalaa dumarku markay qacmaha xinaystaana iska maydhayaan xinnuhu kuma dhegee mar qurug sidaa ayuu uga maydhmaa waa dharkiibay iskaga siibtay sidai xinnaha ay iskaga maydhaan oo kale weeyaan tashbiih meesha ku jira iyo balaaqaa ku jirtaa faji'tu waanu imid waqad nadad iyadoo siibtay linawmin hurdo darteed hiyaabaha dharkeegii lada satri albaabka agtiisaanugu imid ana ii sugaysaa buu leeyahay ilaa libsata almutafadil maalqabeenku intuu ku seexdo unbay xidhan tahay buu yidhi xaafadday seexinaysayoo waxay u tusaysay inay seexatay saasay kolkaa ayay u samaysay ee dharkaa u xidhatay buu yidhi markii la kala seexday albaabka si fudud iiga furtay buu doonayaa inuu yidhaah hadda war jira maaha oo albaabna kama furin inantani isna waxba kuma samay afku ka waalaayo waxa weeye inanka lagu mahmaahayay inan kale oo habeen ay meel isku arkeen oo diiday wuxuu ka doonay ayuu u mahmaahayoo mahmaahdiibaa ula gashay haddaba waxaan doonaynaa aag inantani dharka markay siibayso sabab baa ku kaliftay dharka ay u siibaysee sababtu waa maxay sawli noomin oo hurdaa maaha waxaad ogaataa haddaba noomka oo hurdada ah iyo dharbixintu inay isku wakhti noqdaan baa loo baahnaa marka la odhanayo mafcuulu liajlihi xilliga dharka la bixinayo iyo xilliga la khuurinaya ma isku daqiiqadaa mise way kala horeeyaan way kala horee dharbixintaa horraysa kol hadday wakhtigii isku khilaafeen waxaa laasim ah in xaraf jaar lagu jiro oo laam ah ama fii ah ama min ah waxyaa xuruufuljar baa lagu jiraya sidii lakum badde aayadda qur'aanka ah ilaahay laamka ugu jiray faji'tu waanu imid inantii waqad nadad iyadoo siibtay linawmin ereygaa linawmina masder wuu yahay cillona wuu faa'iidaynayaa maxaa ka dhiman wakhtigiiba ay isku khilaafeen isaga iyo ficilku noomku xilliga la hurdo iyo xilliga dharka la bixinayo ayaa xagga wakhti ahaan isku khilaafay fa ji'tu waanu imid waqad nadad iyadoo siibtay linawmin hurdo darteed u siibtay hiyaabahaa dharkeegii ladasitri albaabka agtiisaan ugu imid ladasitri albaabka agtiisaan ugu imid ilaa libsata almutafadil ninka maalqabeenkiihi intuu xidhan yahay un iyadoo xidhan mas'alada afraad kownuhu ahaantiisa weeyaan mushaarikan mid la wadaagaya aydane caamilahu caamilkiisa filfaacil mafcuulu min ajlihiga waxa shardiya inuu caamilka faacilka la wadaagay isku faacil yihiin kolkaa mafcuulu min ajlihigu faacil buu u baahan yahay caamilkiisan ficilkiihina faacil buu u baahan yahay isku faacil waa inay noqdaan hadday kala faacil noqdaan sidii oo kalea laam loogu jeri kownuhu ahaantiisa mushaarikan mid la wadaagaya aydan sidoo kale caamilahu caamilkiisa filfaacili xagga faacilka kharaja waxa baxay bilqayd araabic shardiga nafraad naxwu qowli shaacir gabayaaga qowlkiisaoo kale wainii latacruunii lidikraanki hizatuun kaman tanfada alcusfuuru ballaa lahu lqadru wainii aniga buu yidhi inan buu hadda la hadlaya waa isla gabayaagii horun wa innii aniga buu yidhi inanay la tacruunii waxa igu soo dega lidikraaki mar alla markaan ku xasuusto hizatun gariir baa igu soo dega buu yidhi inanay haddaan ku xasuusto waan gariiraa buu yidhi tafadda siduu iskaga shaxo ama iskaga ruxo alcusfuuru shimbir yar oo ballalahu lqadru dhibica roobku uu qooy siduu u gariiro oo kale shimbir yaroo roobqooyey siduu u gariiro oo kale ayaan u gariiraa buu yidhi inanay markaan ku xasuusto waynu aragnaa haddaba waxaad eegtaa eeg ninkani gariir baa ku yimaada sow caynka uu u saw maaha gariirkaasi sabab buu leeyahay sababta sheega sababtaasaa mafcuuli min ajlii noqon lahayde sababtu waa ayo waa xusuusta sababta gariirkan sababta keentaa waa xusuusta inanta uu xasuusanayo laakiin haddana mafcuulu min ajlihinimadii waxa ka saaray faacilka isku khilaafeen waxa ficilku waa tacruuni oo waa soo soodegidda waxa igu soo dega buu yidhi soodegidda ayaa faacilu ah gariirkaa faacilu ah waxa soo degayaa waa gariir gariirku waa faacilkii tacruuriida xusuustana yaa faacilu ah gabayaaga ayaa wax xasuusanaya ninkan gabya ayaa wax xasuusanaya kol haddii ficilka tacruunii ah faacilkiisa iyo mafcuulu min ajlihi ajlihiga kii noqon lahaa oo lidikrika ah faacilkiisu ay kala baydheen warlaam ha lagu jiro mansuub yaan laga dhigin kownuhu ahaantiisa mushaarikan aydane mid la wadaagaya caamilahu caamilkiisa filfaacili xagga faacilka kharaja waxa inaga baxay bilqayd raabic shardiga afraad naxwu qowli shaacir gabayaaga qowlkiisa oo kale wa innii aniga la tacruunii inanay waxa iigu soo dega lidikraaki xusuustaada aan ku xasuustay darteed iigu soo dega hizatun gariir kaman tafada sida uu u gariiro alcusfuuru shimbir yar oo ballalahu uu qooyey alqadru roobka iyo dhibicdu ay qooyeen haddaba culimo lidikraaki maxaa mafcuulu min ajlihi nimadii aynu uga daynay waxaynu uga daynay faacilkay isku khilaafeen isagiiyo ficilku laan baa lagu jiray markaa shardiga shanaad kownuhu fadla waa inuu fadlo yahay fadlada waxaa looga jeedaa ereygan yuuna cumdo ahaanina wax laga maarmi karo waa inuu yahay shardiga lixaad kownuhu qalbiyan waa khilaafi shardigaa lixaad layskuma wada waafaqsanaa wax qalbiga ka soo go'aya waa inuu yahay qalbigaaga wax ka soo go'a sida xasuusta oo kale wax qalbiga ka soo go'aya waa inuu yahay lixdaa shardi ayaa culima mafcuulu min ajlihiga loo shardiyaa mafcuulu min ajlihigu wuu qaybsamaayo imise u qaybsamaa saddex buu u qaybsamaa inuu mafcuulu min ajlihigu uu yahay mid alna aan wadan mudaafna aan ahayn waa kow iyo inuu yahay mid al wata waa laba iyo inuu yahay mid mudaaf ah waa saddex saddexdaasuu u qaybsami yanqasimu wuxuu u qaybsami almafcuulu liajlihi mafcuulu liajlihigu ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood mafcuulu liajlihigu waa saddex qaybood wahiya saddexdaasina waa kuwan soo socda alawalka koobaad waa mujaradun min alwal idaafa alna ma wato waa laga qaawiyey idaafana waa laga qaawiyey ahaani ka labaadna waa masxuubu al in alla la saaxiibiyo ahaalidka saddexaadna almudaaf waa inuu mudaaf yahay mid kastibaha tusaalayaashiisii baan halkan ku arkaynaa amhilat lmujarad min al walidaafa ka alna aan wadan idaafadana aan wadan tusaalayaashiisa mafcuulu min ajliga halkan hadda ka soo dhex qabo dahabtu waxaan tegey ilalmachadi machadka ayaan tegey dalaban doonid darteed baan u tegay lilcilmi cilmi aan doonayo yaa mafcuulu min ajlihiya dalaba eeg tegidda maxaa sababoo ah tegidda dalaba ka wax dalbaya iyo ka tegayaa mayna isku mid un ahayn faacilkii muna mid ahayn xilliga wax la dalbayo xilliga la tegayaa zamanku muna isku mid un ahayn muuna masder ahayn dalaban miyuuna cillo faa'iidayn shuruuddii way u dhammaystiran tahay kharajtu ila alkhaariji dibadda ayaan aaday dalaban dalab lirisqi risqi aan dalbayo darteed dibaddaan u baxaanaguu risqi raadi isleh mafcuulu min ajlihigu halkaana waa dalaban waqaftu hunaa halkan baan istaagay sharxan sharxi darteed lidarsi cashirka aan sharxayo mafcuulu min ajlihigu waa sharxan sharxan taasi waa mafcuulu min ajlihi darabtu waladii ilmahaygii waan garaacay ta'diiban edbin dartii lahu isaga aan edbinayo ta'diiban taa weeyi saafartu ilaalxaji xajka ayaan aaday dalaban lilmakfira dembi dhaaf raadin aan raadinayo ama aan dalbayo sirtu ila suuqi suuqa ayaan u baxay muqaabalatan anigoo la soo kulmaya libacdi asdiqaa'i saaxiibbadayda qaar ka mida ajtahidu fi lmustaqbali mustaqbalka waan dadaali doonaa xifdan si aan u xifdiyo liduruusi cashiraanta jalastu filbeyti guriga ayaan iska dhex fadhiistay istiraaxatan nasiimo darteed baanan u fadhiistay culima tusaalayaasha halkaa aan ku soo qorannay oo dhani waa wada mafcuulu min ajlihi la soco alna ma wato mudaafna ma aha haddii uu al wato waa kuwan amhilatu mascuubi al axtarimu waan xurmeeyaa alqaanuuna qaanuunka iyo qawaacidka addafca si aan iskaga ilaaliyo lidarari dhibaatooyinka ereyga qaacidada ah iyo ereyga qaanuunka ah iyo ereyga daabidka ah iyo waxyaabahaasi waa isku macno quraa loo yaqaanaa axtarimu alqaanuuna qaanuunka waan xurmeeyaa addafca si aan iskaga ilaaliyo lidarari dhibaatada addafca waa mafcuulu min ajlihi albuu wataaye la soco laasamtulbeyta gurigaba kama soo baxoo guriga ayaan laasimay alikhtifaaa dhuumasho fiihi aan ku dhex dhuumanaya darteed alikhtifaa'a baa mafcuulu min ajlihi alna wuu wataa hajartu waxaan ka fogaaday asuxufa jaraa'idada alhasaliyata weyda ah annufuura baxsad minhaa iyadaan ka baxsanayo annufuura baa mafcuulu min ajlihi ah ascaa waxaan u cararaa bayna almutakhaasimayni labada doodaya dhexdooda attawfiiqa si aan isku waafajiyo darteed ereyga attawfiiqa waa mafcuulu min ajlihi alna wuu wataa adaltu waxaan dheereeyay almashya lugaynta bayna zuruuci beeraha dhexdooda aan lugaynayo atamatuca raaxaysi dartii biha aan ku raaxaysanayo ereyga atamatuca abaa mafcuulu min ajlihiya ah. ajlisu waan fadhiisanayaa bayna alasdiqaa'i saaxiibada dhexdooda asulxa heshiisiin darteed waa ereyga asulxa ah fararta min almaydaani goobtii waad ka carartay alkhawfa baqdin darteed min alcaduwi cadowga aad ka baqaysid alkhawfa ataytuka warniyaho waan kuu imid alrajaaa rajo dartii libirika birigaaga aan rajaynayo waa alrajaaa qaala shaacir laa aqcudu ljubna can lhijaa'i walow tawaalad zumaru lacdaa'i laa aqcudu fadhiisan maayo aljubna fulaynimo darteed can ilhaijaa'i dagaalka ka fadhiisan maayo walow tawaalad haba israacraacdo zumarulacdaa'i dadka cadawiyada ah guruubyadoodu haba israacraacaan waxaan doonayaa haddaba laa aqcudu ljubna can alhayjaa'i walow tawaalad zumaru lacdaa'i waxaan doonayaa laa aqcudu aljubna markaynu nidha aljubna waa mafcuulu min ajlihigii albuuna wata laa aqcudu fadhiisan maayo aljubna fulaynimo darteed u fadhiisan maayo canilhayjaa'i dagaalna ka fadhiisan maayo walow tawaalad haba israac raacdo zumaru lacdaa'i cadowyada gurubadoodu haba isa soo raacraacaan amilatu lmudaaf haddii uu mudaaf noqdo tusaalayaashiisiina waa kuwan qumtu ilayka waan kuu kacay ibtiqaa'a birika birigaaga anoo dalbaya ereygaa ibtiqaa'a baa mafcuulu min ajlihi ah waana mudaaf tanasahtu dalxiis baan soo sameeyey dalaba raaxati raaxaysi anigoo dalbaya dalabadaasaa mafcuulu min ajlihi waana mudaaf ataqaadaa waxaan ka indhalaabaa can hafawaati zamiili saaxiibka dhacdhiciisa istibqaa'a mawadati kalgacaylkiisa anoo soo reebanaya weeriga istibqaa'a ah altazimu waxaan laasimayaa alictidaala dhexdhexaad ayaan umuurta ka noqoni raqbata salaama salaamo iyo badbaado jacaylan jecelahay darteed waa ereyga raqba'a as'alu waxaan su'aalayaa alkhabiira qof khabiir oo xogogaal ah qasdal istirshaadi istirshaad iyo hanuun dalab uu qasadan u qastayo darteed waa ereyga qasta ah qaala tacaala yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooga fii aadaanihim dhagaha ayay gelinayaan min asawaaciqi danabka aawadi xadaralmowti geeri baqdin ay ka baqayaan darteed xadaradaasaa mafcuulu min ajlihi oo mudaafa wallaahu ilaahay baa muxiidun koobay bilkaafiriin gaalada gaal ilaahay ka baxsan maayo halkaa waxaa inoogu dhammaaday cashirka mafcuulu min ajlihi la yidhaa layliskan ardayow adaa ka soo shaqayni bal layliska koobaad iyo ka labaad iyo ka saddexaadba isku day inaad ka soo shaqayso anigu aan macneeyo uun dac waxaad dhigtaa filfaraaqi meesha bannaan mafcuulan liajlihi munaasiban ku habboon fi lamhilati taaliya yajlisu lmu'adinu mu'adinku wuu fadhiistaa lidukhuuli lwaqti intidaaran sugid buu u fadhiistaa uu sugayo lidukhuuli lwaqti waqtigu inuu galo ayuu sugayaa yazuuru caliyun cammahu calina adeerkiibuu ziyaartaa silatan liqaraabatihi qaraabanimada isagoo ku xidhiidhinaya wa sinihi iyo da'da natajaracu dawaa'a dawada waannu kakabannaa dalaban annagoo dalbayna ashifaa'a caafimaad laa tukhaasim ha la doodin axaddan qofna fi lmukhaasama yasbiru wuu sabraa almubtali ninka mubteliga ee dee imtixaansani liljri laa tactaduu ha ku xadgudbina waa fi lcudwaan ixzamuu adkeeya alamticata alaabta isticdaadan liraxiil uqiimat alfanaadiq hudheellada waa la dhisaa halkaa ku buuxi ereyga ku habboon layliskan kalena ka soo shaqee ka kalena insha allah barta ayuu inoogu joogi doonaa iyo su'aalahan insha allahu tacaala berri inaad ka soo shaqaysiin oo layliskan mafcuulu min ajlihiga ah aad berri halkan kaga shaqayn karto wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam